alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala musanifu raximah llahu tacaala baabun min ashirki lubsu lxalqati walkhayti wa lirafci lbalaa'i wdafcih waa baabkii toddobaad ee ka mid ahaa abwaabta kitaab tawxiid wuxuu musanifku llahu tacaala baabun ee hadakani baabun wuxuu baab yahay min ashirki shirkiga waxaa ka mida lubsu lxalqati xidhashada la xidho baraarugta iyo walkhayti dunta ama xariga iyo naxwihimaa wixii shabaha sida hargaha xayawaanaadka laga jaray birafci lbalaa-i loo xidho balaayo qofka ku dhacdo ku habsatay koryeelisteeda iyo suulinteeda aw dafcihi ama midaan weli dhicin kahortegeeda iyo difaacisteeda baaxiba munaasabada baabkan uu la leeyahay baabka ka horeeya waxay tahay ana fiihi tafsiira litawxiidi bidikri diddihi min anwaaci shirki asqari walakbar wuxuu sheegay musanifku baabkii hore akhirkiisa in abwaabta baabkaa hore ka dambeysa ay sharax baabkaasi u tahay marka abwaabta baabkaa sharaxawa ayuu ka mid yahay oo towxiidkana waxanu sheegay laba siyaabood in loo fasiro bidikri xaqiiqati waa lagu fasiraa baynu nidhi xaqiiqiisa la sheego waxaa kaloo lagu fasiraa bidikri didihi wa bididiha tatabayanu alashyaa waxaa ka soo horjeeda oo shirkigaa in la sheego markaa baabkani tafsiir buu u yahay towxiidka halkuuga yahayna waxay tahay wixii towxiidka ka soo horjeeday oo ah shirkul asqar iyo shirkul akbar ayaa baabkan waxa weeyaan lagu xusay maqsuudkii ujeeddada baabku waa bayaanu ana lubsa alxalqati walkhayط wanaxwihima lirafci اlbalaa'i bacda nuzuulihi aw dafcihi qabla nuzuulihi min ashirk maqsuudku waa in la caddeeyo xidhashada baraarugaha dumaha iyo xadhkaha wixii shabaha sida hargaha oo loo xidho balaayo markaa dhacday oo qofka ku degtay rafcinteeda iyo koryeelisteeda ama mid aan weli ku dhicin ka hortegeeda iyo difaacisteeda inay arrintaasi shirkiga ay ka mid tahay oo maqsuudka gaarkaa ah ee baabka uu leeyahay maqsuud guudna waa leeyahay oo kaa aynu sheegnay ah oo ah tafsiiru tawxiidi bidikri diddihi in tawxiidka la fasiro oo lagu fasiro waxaa ka soo horjeeda in la sheego wa hada ma afaadahu qowl اmusanifi fi lbaab الsaabiq wa sharxu hadihi tarjama ma bacdaha min alabwaab qowlka yihi musanifku min ashirki min waa tabciidiya oo shirkigu intan kuma koobna waa shirkigii wax kamida wey shirkigana waxaa looga jeedaa cumuumuhu oo akbarkii iyo asqarkii labadaba halkan waa looga jeeda oo lubsu اlxalqati wa naxwiha qad yakunu shirka akbara wqad yakunu shirkan asqara waqad yakunu muxaraman baraarugta iyo waxa shabaha xidhashadeedu shirku akbar bay noqon kartaa saynu arki doono shirkul asqarna way noqon kartaa shay kaleo xaaraana way noqon kartaa walihada min ashirki waa cumuumu shirki baa loo jeeda alakbar walasqar intaba waa loo jeeda walihada wuxu uhi sheekh ibn cuthaymiin fi qowl mufiid washirku ismu jinsi yashmal اlasqara walakbara shirkiga halkan lagu sheegay waxa weeyaan jinsu shirki baa loo jeedaa oo wuxuu koobsanaya akbarki iyo askarki walubsu hadi ashya qad yakunu asqara waqad yakunu akbara bixasabi ictiqaadi laabisiha ashiyaadan xidhashadoo shirku akbar bay noqon kartaa asqarna bay noqon kartaa waxaana ku xidhan tahay qofka xidhay wuxuu ka aaminsan yahay asalse waxa uu ah lubsu hadi ashyaa inay shirkl asqar tahay walihaada sheekh sulayman bn cabd illaahi raximah llahu tacaala fi taysiir caiz اxamiid wuxuu sheegay shirkiga halkan in looga jeedo yana shirkul asqar in looga jeedo yanaa asal ahaan waa shirkul asqar fabada bilasqar intiqaala min aladna ilى alaclaa buri shirkiga noocyadiisii markuu musanifku raximah llahu tacala sheegistooda bilaabay asqarka caqiidada gala ayuu sheegay si uu ka yar ugu bilaabo ee hooseeya oo kasaro dabeetana uu gaadho waxaa kaloo soo yihi cabdiraxmaan ibnu xasan ibnulqaasim laftiisu sidaasi ayuu yidhi lubs lubs lxalqati lubsiga halkan goonidiisa looma jeedo oo qofku marka uu isku xidho uun ashyaada la sheegay ayuun bay shirki noqonaysaa maaha ee waxaa looga jeedaa itikaadu hadihi اlashyaa ashyaada qofku inuu samaysto isagoo ictiqaadsan inay balaayada rafcinayso ama ay difaacayso ha xidho jeebka ha ku rito guriga ha dhigto barkimada hoosteeda ha gashado waa isku mid idan lubsigu mafhuumo laha la odhan maayo haddaanu xidhan u gaadhiga dul saarto ama guriga dhigto ama uu jeebka ku rito shirki maha la odhan maayo marka alxukm fi hadi ashya laa yatacalaq bimujarad lubs xidhashadoo qura xukmu kuma xidhna bal yatacalaqu اlxukmu biitikaadiha lihada اlgarad xukumku wuxuu ku xidhaya qofku inuu yeesho u samaysto ujeedada u samaysanaya iyadoo ay tahay lirafci اlbalaa'i aw dafcihi alxalqaة bitaskiin illah waa qiطcaة mustadiira waa shay gobol yar oo wareegsan ayaa xalqa la idhaha wa min xadiidi aw dahabi aw fidaة aw nuxaasi aw naxwi dalika oo dahab ka samaysan ama bir ama fido ama naxaas ama qori hadduu doono mushrikiinta lagu yaqaanay inay cududa ku xidhaan waxyaabaha noocaasa iyagoo sheeganaya anaha taxfadhu min ada alcayni waاljin wanaxwihima inay ka ilaalinayso dhibaatada isha jinka iyo waxa shabaha ibn اlqasim wuxuu yihi hiya kulu shayin istadaara min sufri wagayri oo wax kastoo wareegsan alxalqa alkhayطna fi اlasli ma yukhaatu bih waa wax lagu tolo ayaa khayd la ihahda وkان المشhركuنa يعaلiقuنa الkhyuuط min qmaaشhi أو xariiri أو غayri عalى أydihim وriqاabihim يزcumuuna أنha تdفع الxmى mushrikiintu waxa ay gacmaha ku xidhan jireen ama meel kaleba dun mara ka samaysan ama xariir ama wax kale iyagoo sheeganaya inay ka celineyso alxuma oo qaniyada aw naxwihima wuxuu ga jeeda maa ashbaha alxalqata walkhayta wax kastoo labadaa shabaha oo yutakadu aw yucallaqu lihada algarad wuxuu doonaya baa ka samaysnaado mar haddii ujeedada loo samaystay ama loo xidhay ay tahay dafcu lbalaayi rafcu lbalaayi aw dafcuhu waa isku mid weeye lirafci lbalaa albalaa waa maxay waa ashar wadarar waxa ay naftu dhibsanayso ee dhibka ku ah rafcuhuna waa isaalatu bacda wuquuci markuu dhacay kadib in la suuliyo dafcuhuna waa mancuhu qabla nusuuli intaanu dhicin in laga hor tago labadu waa isku mid lirafci اbalaa haddii loo xidho iyo lidafci اbalaa in loo xidho waa yahay baabkan iyo baabka ka dambeeya waxaa ka dhaceeya nooc tadaakhula yaعnaa in masaaishii musanifku kaga hadlaya ay isgudogaleen baabkan sidaynu arkayno lubs اlxalqa wاlkhayط wanaxwihima tamaa'imkii baa soo gelaya qardhaasihii baabka dambena wuxuu kaga hadlay baab ma ma jaءa fi الruqa wالtamaa'im ruqyadii oo tufisti ah iyo tamaa'imtii ah wixii la xidhanayey ee loo xidhanayey lirafci اbalaa'i aw dafci tadaakulkaasi aynu meesha uga saaro nidaamka anigu fi sharxi aan maray waxa weeye baabkan in aynu kaga hadalno tamaaimta waxaa la ihahdo atamaaim baabka ku xigana inaynu kaga hadalno alruqya wixii markaa baabka dambe ku jira ee tamaaimta la xidha inuu kan usoo celino mar labaad aynaan sharixin marka waxaan la idhaahdo alxalqa iyo alkhayط iyo waxoo dhami waa min jumlati tamaa'im weyi waa qardhaasaha wax kamida atamaaim ah. axaadiidana way ku iman doontaa waa jamcu tamiima macnaheedu luqahaan wuxuu noqonaya latamaami waliktimaal inuu shaygu dhamaystirmo waxaana tamaaimta loogu magacaabay magacan لأnهm kanuu yqsiduuna bha تتmiim الأmri wa dawaamh arinkoodu inuu dhamaystirmu buurogaroobo ayay uga qasdii jireen sa awgeed baa loo yihi waxa weeyaan tamaim culimadu markay tamiimada qeexayaan laba maslak bay leeyihin ama laba qowl qaarkood waxay yidhaahdeen atamaa'imu waa kulu maa culliqa linafci wax kasta oo laysku xidho wuxuu doonayaba ha dun ha noqdo harag ha noqdo baraarug ha noqdo dahab ha noqdo xadiid ha noqdo ha noqdo kharazaat alaalooyinka waxaa la ihahdo aleelo kulu maa culliqa linafci baa tamiimo la dhaha bay yihahdeen culimada saa ku tagtay waxaa kamid a abu cubayd alqasim ibnu salaam iyo ibnu cabdilbar iyo culimada qaarna waxay yihahdeen atamaaim wa alkharazaat wagayruha min alaxjaar alati tucalaqu alaba linafc waa aleelooyinka waxyaan baddu ay soo tufto iyo dhagaxanta loo loo xidho ama loo xidho nafci raadin nafci wuxuu noqon karaa inay khayr u xaasilo shar joogay inuu meesha ka baxo ama mid soo socday inay difaacdo marka labada qowlka horaa caamsan soo maha kulu maa culliqa lialabi naf wuxuu doonaya baa hanoday kana wuxuu ku gaar yeelaya kharazaadka iyo axjaarta culimada qaarna labada qowl way jamciyeen waxa ha aslu luqa marka la eego tamiimadu waa kharazaad waxyaabaha markaa aleelooyinka iyo dhagaxaanta la midka ah laakiin markii dambe waa lagu tawasucayo kulu maa culliqa liطalab nafci ayaa magaca tamiimo waxa weeyaan qaatay marka labada qowl saas ayaa lagu jamcin karaa sidaasaana u dhow ilaa dalaalaati nusuusi sharciya oo nusuusta sharcigiisaynu arki doono iyo aqwaasha selafku waxay tusinaysaa atamiima inay tahay kulu maa yucallaqu liطalabi nafc wax kasta oo la yeesho oo yucallaqu yutakad baa looga jeedaa sayn hore u sheegnay oo nafci raadin loo yeesho nafciga raadintiisu wuxuu noqon karaa nafcigu wuxuu noqon karaa rafcu lbalaa dafcu buu noqon karaa xusuulu khayri wa faa'ida ayuu noqon karaa masalada kale tamaamimta la xidho maa xukmu tamaayim haddaba waa masalo muhima waxyaabaha la xidho ee qasdiga loo xidhanayaa uu yahay طalabu nafci nafci raadin xukumkoodu waa maxay tamaayimtu xukum qura ma leh sharciga dhexdiisa axkaam mutacadida bay leedahay waayo dee axwaal bay leedahay tamaayimtu oo xukumkeeda waxaa raad ku yeelanaya saddex arrimood ictiqaad اlmukalaf almutakid fiiha qofkan mukalafka ah ee waxaan samaystay wuxuu ka aaminsan yahay xukumka qardhaasta lagu xukumaya raad bay ku yeelanaysaa xaqiiqatuhaana ma shirki baa ku qoran ma qur'aan baa ku qoran ma hadal kaloo xaaraana ku qoran taasina raad bay ku yeelanaysaa waktu tacliiqihibaa tacliiqihabaa raad ku yeelanaya intaanay balaayidu dhicin baa la xidhay oo la samaystay mise bacda nuzuuli اlbalaa marka aynu sidaa arrinka u fahano atamaayil min hadihi اlxayfiyaat khamsaةu anwaac shan nooc weeyi marka xagga xukunka tamiimada laga hadlayo nooca kooda an takuna min alqur'an aw min aladkaari waاladciya alatii yuclam cadamu mukhaalafatiha lisharc in meeshaa waxa ku qoran uu yahay qur'aan ama dikri iyo duco shareecada inaanay khilaafsanayn la og yahay somaydan fahmin an takuna tamiimatu min alqur'an aw min aladkaar waladciya alatii yuclam cadamu mukhaalafatiha lisharc xukunkeedu waa maxay warqad baa qur'aan lagu qoray qul wallahu axad ama suurat lfaatixa ama waxaa lagu qoray ducooyin sida asأl الlah الcadiim rab اlcarshi الcadiim an yashfiyk ama dikri kaloo lagu qoray subxaana الlah alxamdu lilah laa ilah ilah allahu akbar waa la duuduubay gurigaa la dhigtay amaba se waxa weeyaan qofkii baa laga laalaadiyey ama neefkii ama gaarhigii xukunkeedu waa maxay waynu soo koobeynaa saddex qowl bay culimadu isugu khilaafeen qowlka kood anaha muxarama waa inay xaaraantay qur'aan iyo dikr iyo duca baa ku qornaatay waxaana laga wariyey saxaabada qaarkood sida cabdillahi ibnu mascuud oo kale inuu diiday iyo taabiciinta qaarkood sida ibraahim الnakhaci iyo aswad iyo xasan اlbasri iyo waana riwaaya can imaami axmed ikhtaaraha kahiiru min asxaabihi in badanoo shuraaxda kitaabkan ka midina qowlkaasay doorteen tamiimadu cumuuman inay xaaraan tahay waxaa ka mida sulayman بn cabdilaahi iyo cabdiraحman بn xasan iyo cabdiraحman eh, ibn mxamed ibn qasim sheekh ibn baz sheekh ibn cutheymiin wahaa kada maxay deliishadeen cumuum nahyi can tamaa'im waanu inoo iman doonaa si guud baa tamaa'imta loo diiday bay yidhaahdeen oo axaadiis ay u diiday mid qur-aan ku qorayey iyo mid kale may kala qaadin kalaamu salafna inkaaruhaa baa ku soo arooray calى wجه الcumuum waay axaadiidaasina way noo iman doontaa man calaqa tamiimata faqad ashrak laakiin taa ishkaal baa ku soo arooraya waxaa odhanaya waxaa la odhanayaa xadiidku wuxuu xidhiidhiyey atamaaim wالruqya marka ruqyadana cumuumkeeda ma ku qaadayna ma odhanayna haddii qofka qur-aan lagu tufo ama duco ama dikri waa shirki mayn odhan maya maxaynu odhanaya ruqya aljaahiliya baa looga jeedaa sooma ruqyadii jaahiliyada almushtamila cala shirk ee shirkiga koobsanaysay ka ducaai gayr illah dee tamiimaduna iyaduna halkaasuna ha marto oo iyadana ha la yidhaahdo waxaa looga jeedaa atamaaim ashirkiya ile labada meel baa la wada mariyee waayahay qaraa-intuna waxay tusinaysaa tamiimada la diidayaa inay tahay atamaa'im aljaahiliya almushtamila cala shirk waayo waxaa kalooy deliishadeen waxay yidhaahdeen waa dariicat ilى tamaa'im الshirkiya tamiimada qur-aanku ku qoran yahay waxay noqonaysaa waddo loo maro qardhaasta aanu qur-aan ku qorayn ee shirki uu ku qoran yahay wadda wixii lama kala sooci karo ka tan haddii la baneeyo waxaa ka dhalanaysa dee in tii kalena ay soo dhex gasho taana waa laga jawaabay ma diidanin mabdaa sadu daraa'ic in laga hor tago sharka waddooyinkiisana la xidho laakiin eh, xukum caama miyaa laga dhigi karaa la odhan karaa qof kasta oo tamiima qur'aaniya samaystaa wuxuu ku dhici doonaa tamiima shirkiya inuu samaysto kayfa yuqaalu dalika waqad habata tacliiquha can الصaxaaba wالtaabiciin waxaa kaloo ha imtihaan اlqur'aan baa ku jira in qur'aankii dee la quursado oo qofkii uu isagoo xaajo gudanaya qaato iyo xaalado kaleba marka qur-aankana dee in la weyneeya baa layna amray taa lafteeda waa laga jawaabo waxaa la yidhi imtihaan اlqur'aani laysa mulaazima litamiima may isku xidhan yihin labadu oo la odhanayaa maba kala hadhi karaanba iskuma xidhna waa dhici karta qofku inuu tamiimo xidho walaa yimtahin اlqur'aan oo uu iska dhigo markuu musqusha gelayo markaanu daahirka ahayn ilmi yaraa xataa in laga furo wax dhici karo markaa talaasum kama dhexey waxa ka waa khilaafu hadi nabiyi salى اllah alيه wasalam oo nebigu inuu amray amaba uu sameeyey tacliiqu tamaim may soo aroorin bay yidhahdeen markaa taana macneed wuxuu noqonaya alaslu fi lbaab inuu tawqiif yahay baabkan markaa dee e, dawada iyo ruqyada iyo waxyaabahaas taasina sax maaha oo laa nusalim anna asla baab atawqiif intuu daliilku tilmaamo in lagu koobsanayo taama tasliiminayno waxaa arrintu u noqonaysaa isku daweynta qur-aanka iyo ducooyinka taasina shay tawqiifiyo intii soo aroortay dhinacba aan loo dhaafahayn ma aha waxaa kale <clears throat> qowlka labaad wuxuu leeyahy tamaaimta noocaasa waa jaa'iza way banaantay ta qur-aanka iyo ducooyinka iyo adkaarta ka kooban qolooyinka ku tegey waxaa ka mid a ah saciid binu jubayr oo taabici o ah ardayga cabdillahi llahi bn cabaas waxaa ka mid a ah cataa caruurtooda intay u qoraan ayay u xidhi jireen waxaa ka mid a saas oo kale ibnu jurayj waxaa ka mid a saciid ibn musayib kul haulaa min الtaabiciin saas ayay ku tegeen fuqahaduna saasay u badan yihin min maalikiyatin shaaficiyatin xanafiyatin inay banaan tahay ayay u badan yihin waxaanay deliishanay cumuumu tadaawi biqur'aan qur-aanka isku daweeyaa la ihi sooma sida laysugu daweynay miyaa laynoo xadiday dee si kastaoo la jaribay waa laysugu daweyn karaa in laysku tufo in meel lagu qoro oo la maydho dabeetana khadkii la cabo in saas oo kale meel lagu qoro oo wixii lagu qoray la xidho inta waa la isugu daweyn karaa ba yidhah wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء waraxmat lilmuminiin walaa yaziidu ظaalimiina ilaa khasaara waxaa kalay deliishadeen nusuusta amraysa biالtacawudi biasmaaء illahi wa sifaatih ilahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa in la magan galo acuudu bikalimaati اllahi taamaati min shari ma khalaq qaabka loo magan gelayana ma in la akriyuunba mise in la xidho ayaa lagu magan geli karaa laynooma xadidin ayay yidhaahdeen waxaa kaloo daliishadeen arrintani dee inay kasoo aroortay selafka qaarkood saxaabada waxaa laga hayaa cabdillahi bn cumar cabdillahi ibni camr ibn caas isagana sida sheekhu albani uu sheegay lam yasix asanadu ilayh yaana sanadka aharkaasi uu leeyahay mu ansixin qowlka saddexaad ee u dambeeya ee tamaa'im alqur'aaniya alati fiiha adciyat aw adkaaru sharciya culimadu ay ku leeyihin waa in la kala qaado qabla nuzuuli اlbalaa iyo bacda nuzuuli اlbalaa a qofku iyadoon balaayaba ku dhicin hadduu xidho ma banaana bacda nuzuuli اlbalaa hadduu xidhona oo ka hortag aanay ahayne uu iskaga daweynayo wax ku dhacay waa jaa-iz caaisha ayaa taa laga wariyey waxay tihi atamaa'im ee almamnuuca tamaa'imta la diiday waa maa culliqa qabla nuzuuli اlbalaa wamaa culliqa bacdahu falaysa bitamiima bay tiri marka balaayadu dhacdo kadib wixii la xidhaa tamiimo maaha xaakim iya baa wariyey bayhaqiyo waana qowl imaamu malik raximah اllahu tacala waana riwaaya can axmed in tafsiilka noocaasiya la geliyo way isku dhow yihiin labada qowl alqowl biljawaasi muطlaqا iyo alqowl biljawaasi bacda nuzuuli اlbalaa laa qablahu waxaana xoog badan alqowl biاljawaazi muطlaqا waayo dee balaayada weli aan soo degin in la magan galo oo balaayada ilaahay magacidiisa iyo sifaatkiisa laga magan galo iyo ducooyinka in ilaahay lagu magan galo weeyaan ujeedadu taasna cumuum adila ayaa tusinaysa calى kuli xaal waxaa ila raajaxsan alqowl biاljawaazi muطlaqا qofkii isaga si gaara dee xaalad gaara leh looga baqayo an yamtahina اlqur'aan ama inay dariica ila shirki ku noqoto isaga xukumkiisa gaarkaabuu yeelanaya lakiin xukumka caamkii waa kaas wey nooca labaadee tamaaimtu waa aلtamaaim الshirkiya wa an yutakada lijalbi khayri aw dafci bala waxaan la xidhanaya waxaa loo xidhay in khayr loo loo lagu xaasiliyo oo lagu soo jiito ama balaayo layskaga duceeyo la yskaga difaaco hada الnوع laa yakruج can daa'iraة الshirk wmaa culliqa lijalbi الkhayr aw dafci الbalaa daa'irada shirkiga dhinacan oga bixi maayo lakiin marna dee shirku akbara buu noqonaya marna shirku asqara buu noqonaya marka tamiimada goormay shirka asqara noqonaysa ida اctaqada istiqlaalaha bالtaأhiir waxay dooneysaba ha ka samaysnaato hadduu doonaya quraan ha ku qoraado hadduu qofkii xidhay ictiqaadu aamino inay iyadu la madax banaan tahay saameynta taasi waa shirki akbara bigayri khilaaf ama anaha tarud اlqadr ama inay qadarka celinayso aaminsan yihin waxaa kaloo shirki akbar ay noqonaysaa ida اshtamalat calى shirkin oo iyada lafteedaba shirki koobsanaysa ka ducaai gayr الlah isticaada bigayr الlah istigaatha bigayr الlah waxaa ku qoran tamiimada ereyo shirkiga marka waxay noqonaysaa shirki akbara labada xaaladoodba ida اctaqada istiqlaalaha bالtaأhiir iyo ida اshtamalat calى shirkin iyo haddii ay waxa weeyaan shirki ay koobsato taana culimadu way isku waafaqsan yihiin oo wax khilaafoo culimada ku dhex maray arrinta noocaasiya ma jirto waayo tamiimada noocaasi inay shirki tahay waxaa u daliila xaadiثa oo xaadiثa man tacalaqa tamiimata faqad ashrak tamiimada ay ujeedaa sayn hore u sheegnay waa taasoo oo qariinat baa fasiraysa oo markuu nebigu hadlayay tamiimada jirtay baa nooca ahayd oo tamiimo ay u xidhan iyo xidhan jireen iyagoo aaminsan anaha tastaqilu bالnafci ama tamiima shirkiya bay ahayd ducaau gayr illaahi iyo wax lamida ayaa ku jiray tamiimadu goormay shirki asqara noqonaysa xoogay khilaafka baa culimada masalada kaga dha culimada qaarkood waxay leeyihiin ida ictaqada annahaa sabab hadduu aaminaba inay sabab tahay waa shirki asqara inuu ilaahay yahay ka wax bogsiinaya ama balaayada celinaya ama rafcinaya ayu ictiqaadsany iyaduna inay intaas sabab u tahay buu aaminsany shirka asqara bay idhahdeen culimada qaarkood culimada mas'alada hadalka ugu badan kulena waxaa ka mida sheekh ibn cuthaymiin kitaabkiisa qowlmufiidka iyo kutub kale uu leeyahay qaacido guudna wuu sheega o odhanaysa ajaclu maa laysa bisaabin sharcan walaa qadaran sababan shirkun asqaru waxaanay sababnimadiisu tajribo ku sugnaan bitajriba sida dawooyinko o kale sababnimadoo tajribay kusugnaata sooma sharcina aanay ku sugnaanoo nas iyo daliilla aanu sheegin in sabab laga dhigaa waa shirki laakiin qaacidadaas culimada qaarkood may sallimin waxay dhahan qofku waxa dhici karta shayga inuu u aamino sabab sharciya inuu yihi oo uu ku khaldamay dee waa xaaraan baa la odhanayaa ictiqaadkiisaas iyo sabab ka dhigashadaas lakin waa shirki baa la odhanaya tusaale waxa u ah kulu صaaxibi bidcati yactaqidu ana bidcatahu sabab lلthawaab wاlqurba qof kasta oo bidco markaa ku cibaadeysanaya ilahay ugu dhawaanaya muxuu aaminsan yihi inay sabab u tahay inuu ajar helo sooma iyo ilaahay subxana watacala inuu u dhawaado sababna miyay tahay oo taasi miyay tajribe ku sugnaato umuur aakhira kuma sugnaato sharci miyay ku sugnaatay siday sharci ugu sugna waaba bidco nebigaaba alayh isalaatu wasalaam waiyaakum muxdathaati lumuur man camila camala laysa calaa amruna fahuwa rad marka haddii qaacidadaa lagu socdo dee bidca oo dhami waa shirki in la yidhaahba ayaa dhacaysa soo ma waxaa kaluu ku sameeyey sheekh ibn waa nooc tashriica baa ku jira waxaanu ilaahay jideyn buu qofkani jideynaya markuu sabab ka dhigo waxaanu ilaahay sabab ka dhigin qadar ahaan iyo sharci ahaan toona taas iyada lafteeda waxaa kusoo arooriyay ishkaalkii aynu sheegnay oo qofkani ma laha anigaa musharica lakin wixii buu dee shareecada utiirinaya wuxuu leeyahy shareecadaa sheegtay inay tamiimadu sabab u tahay dafcu lbalaa aw rafcu marka waad khaldantaha baynu leenahay dee haddaynu la doono shareecadu may sheegin laakin dee waa shirki odhan mayno arrinta noocaasi ah goorta ay shirki asqara noqonaysaa waa idaa tacalaqa biha qalbuhu maca algaflati can illah qalbigiisaa ku tacalluqay oo iyada ayuu ku xidhmayo yacnaa waxtar ayuu ka aaminay isagoo le waa sabab isagoo qalbigiisu ilaahayna subxana watacaala gafladiiyo mooganaan kaga jira oo tawakulkiiyo alisticaana bilahi ay ka maqan tahy markaasay sida saxiixa ah shirki asqara ay noqonaysaa waay nooca saddexaad ee tamaaimtu waa tacliiq اlashyaa aljaamida oo qofku inuu isku xidho shay qalalan oo laa ruqyata fiihi walaa kalaam waxna laguma akrin wax ku qorana ma jiro wاlqasdu minhu tashwiih wa ikfaaء اljamaal ujeedaduna waa in uu wax fool xumeeyo quruxdana uu qariyo tusaale ahaan gurigaaga aada u qurux badan il baad uga baqatay marka xagga horead rinji fool xun ka marisa iyadoo ujeeddadu ay tahay inaanu isha soo jiidan ujeeddadu maaha rinjigaa wax celinaya wax taraya maaha istiqlaana iyo sabaabantoona laakiin qariinun baad uga jeedo ilmaha dhashay baad ayaa qurux badan oo il baad uga baqatay deetana waad u dhukurtay inankii timaha qurux badan si aanay isha usoo jiidan ama maryo xunxun oo jeexjeexan baad u xidhay ah. si aanay eh, ishu aanay usoo jiidan oo nafuhu aanay ugu tacalluqin marka ujeedada loo xidhaya waxaan waa ikhfaau ziina quruxda in la qariyo lianlaa tatacalaqa nufuusu bihi si aanay nufuustu aanay ugu tacaluqin ee ujeedadu ma aha ama qasdigu in la aaminsan yahay ana hada shaya yadfacu اlbalaa aw yarfachu binafsi ama inuu sabab u yahay maaha qasdigu waa maxay waa ikhfaau zina gaari cusub baad soo iibsatay il baad uga baqantay gerigiisao dhoobaad marisa dhoobada maxaad u marinaysaa liikhfaai ziinati baad umarinaysa quruxdiisa si aad u qariso ta noocaasina waa jaa-is way banaan tahay waa min baab itikaadi اasbaab waa dee sabo in lala yimin bay noqonaysaa fi itiqaaءi اlcayn ahar baana jira cuثmaan ibn cafan radi allahu canhu laga wariyey oo aharkaasoo ay ku jirto inuu arkay inan yaro ishu ay aada ugu dhacdo ishu ay aada u qabato quruxdiisa awgeed faqaala dasimuu nuunatahu nuunadu waa waa meesha yaro godan ee dhabanka caruurta halkaa meelaha ku samayso hamazaat iyo waxaasa iminka la idhahda halkaa madoobeeye buuri wax dhuxul madow iyo wax mariya ujeeddadu waa maxay si quruxda ilmaha yari ay u qarsoonto oo indhaha dadka aanu usoo jiidan marka aharkaana wax sanadoo uu leeyahay looma hayo culimada shuraaxu lxadiid ayaa sheegay laakiin sanad uu leeyahy garan mayno culimada qaarkood waxay arrintaa u weheshadeen aayadda ku jirta fi suurati yuusuf nabiy llaahi yacquub inamadiisi muxuu ku yihi qaala yaa baniya laa tadkuluu min baabin waaxidin wadkuluu min abwaabin mutafariqa albaab guraha idinkoo wada socdaha ka gelinaya kala baydho oo midba albaab magaaladaha ka galo sidaa muxuu yihi sida ahlu tafsiir ay sheegeen sidaa wuxuu u yihi si aana ishu u qaban dee koob iyo toban inan oo walaala ah wada xooga wada caafimaad qaba oo wada socda dee waa shay mulfit linahr indhaha soo jiid soo jeedinaya sooma marka taas waxay sabab u noqon kartaa inay ili ku dhacdo marka sababta uu dafculcayn hadda uu u sameeyey waa tafriiqu waa inuu kala geeyo xoolaha laftooda hadduu arigaagu aada u badan yahay oo dee markuu dareero uu jiha dhan buuxinayo oo dee qof waliba u arkoonay war arigani ah, fara badana oo is tiraahdo baa ku dhici doonta oo aad kala kaxayso liikfaai karatihi ujeeddada kala kaxaynaysaan wax kale maaha waa badnidiisa si aada u qariso iyaduna tan ayuunbay bay la mid tahay sida saxiixa nooca afraad ee tamaaimku waa alaswira aibiya waxaa la idhaha alaswira aibiya waa shuuliyada ama baraarugaha caafimaad ahaan loo xidho sida tamaarta ah ee dadka xasaasiyadda loo kale ay xidhaan oo laleeyahay xasaasiyadda ayaa wax ka taraysa iyo kuwo maqnaatiisiya oo la idhaahdo romatisanka iyo waxyaabaha noocaasa ayay wax ka taraan kuwa xukunkoodu waa maxay culimadu way isku khilaafeen culimada qaarkood way diideen muطlaqan xataa low habata nafcuha bitajriba cumuum اadila bay deliishadeen iyo sada lidariica culimada wadadaa martay waxaa kamid a sheekh ibnu baz raximah اllahu tacaala ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen shaygan waxaynu eegeynaa nafcigan lagu sheegayaa hal habata bisharci aw bitajriba nafcigiisani sharci ma ku sugmay ama tajribe ma ku sugmay haddaanu sharci ku sugmin oo bitajriba uu ku sugmay oo la ogaaday maartaasi qofka inay xasaasiyadda dawo uga tahay ama alaswira almiqnaatisiya inay dawo uga yihiin romatisanka shayga idaa habata nafcuhu in nafcigiisa la doono oo la isticmaalo liطalbi nafcihi wax dhibaatiyo kuma jirta bay dhahdeen yaana ma fi ishkaal oo manaadku waxa weeyaan shaygan mar haddaanu sharci diidin nafcina uu leeyahay macluum bitajriba bitajriba صaxiixa tajribada lafteedu way qeybsantaa la socda tajriba mawhuuma mawhuuma baa jirta tajribe aan xaqaa'iq ku dhisnayn oo dee waad eh, qofka tusaalahaan odhanaya beri baan weli dhintay baryeeyo deetana waan arkay oo isagaaba ii yimi oo waxbuu ii taray ama ama dhibaata ayuu ayuu iga celiyey waxaas tajriba xaqiiqiya maaha waayo waxaan u yimi ee u arkay weligii dhintay inuu yahay ayaan la garanaynba bal xaqiiqadu maaha isagii oo qof dhintay intuu soo baxo adduunyadan u yimaado wax ka qaban maayo ilah ba xaraamun calaa qaryatin ahlaknaha anahum laa yarjicuun waa shayaadiin isku soo suuraysay si ay qofkan shirkiga ugu ridaan atajaarib الصaxiixa waa sida tajaaribta ku sugnaatay biطuruq اlcilmiya ama ku sugnaatay waxa weeyaan bitakarur shaygan inu inuu soo noqnoqday oo sidaa loo sheegayana inuu yahay dee loog yahay nooca shanaada u dambeeya tamaaimtu ama waxyaabaha la isku xidhaa waa ma tukida liziina waxaa loo xidhanaya ay tahay qurux baa loo xidhanaya waxaad aragtay waxa weeyaan baradhi yar baradhi maad garanaysaa wax geeljiraha samaysan jiray oo suun buu samaysan jiray dun midabo kala duwan le ama wax yaroo gacanta lagu xidho oo midabo kala duwan le imika o waa kuwa xidho de calan oo kale tusaale ahaan midabada leh kala duwan ama wuxuu xidhanayaa tusaale ahaan wax dumarkii dee e, shuuliyadii oo kale ay xidhanayaan dahab noqdaan fido noqdaan wax kale ha noqdaan marka wax kale haddaanay la socon oo liziina un loo xidhanayo dee waa jaa oo tashabuh bilkufaar lama socdo ama tashabuh biالnisaa ictiqaad baadilin lama socdo maqsuudka laga leeya maxa waa ziina faraskaagii baad wuxuu xidhay e, shaal baa la ydhaha waxaan fardaa loo xidho si ugu qurxiso ama hashaadii baad u xidhay si ugu qurxiso wax dhibaatii kuma jirto waayo alaslu fi lashya waa alibaaxa mar haddii maxduur sharciya shaygu uu ka madhnaado ilahi baa yihi huwa aladii khalaqa lakum ma fi اlardi jamiica yaqul man xarama ziinaة اllahi alati akhraja lcibaadi wالطayibaati min الrisq waay yaa ku soo celinaya ma hiya tamiima waxaan akriyay maanta o dhan bal inaad wax ka weelaysanayo in kale an eegaya ma hiya tamiima haye tafadal baaraka اllahu fik istaag kulu kulu ma culliqa liطalb الnafc jazaka اllah khayr ama kharazaad ha noqdo ama wax kale ha noqdo soo ma ayib طalbu nafciga maxaa soo hoosgelaya baynu ihi nafcigaas haye rafcu lbalaa dafcu lbalaa iyo jalb اlkhayr sax aw dawaamuhu ama si uu khayrku daa'im u noqdo lijalb اlkhayri aw dawaami ay lidawaami sax ma xukmu atamiima xukumkeedu waa maxay shirki de soo ma man tacalaqa tamiimata faqad ashrak تفضل saddex malaa way ka badnayd malaa way ka badnayd <laughs> dhib male aduu intaad hayso sheeg inta kale waa lagu dari doonaa quraan adkaar ama adciya inay ku qoran yihin mise qowl bay culimadu ku leeyihin taas ay taagnaad adugu saddex qowliya sheegaya fadal inaanay banaaneyn haye inay banaan tahay la la qur-aanku k ka hadlayna be qabl iyo bacdu dheh qabla nuzuul اbalaa ma banaana bacda nuzuul balaana banaa qowlka saddexaad kaasu ahaa soo ma maa allah haye nooca labaad taa qur-aanka ka soco inay inay maxay tahay dhib male inay shirki tahay haye maxay shirki ku noqotay lannaha mushtamila calى shirk sida maxay shirkay koobsanaysa waa maxay maxaa ku qoran ducaaء غayr الlah ama istigaatha bغayr الlah ama isticaada bغayr الlah aw ictiqada istiqlaalaha binafy ay doonayso qur-aan ba ha noqotee inay iyada waxtarka la madax banaantay bu aaminay shirka akbara taas ayib in yara in yara taaglow mataa takunu shirkan asgara haye fadal culimada qaar maxay yidhaahdeen goormay shirka asgara noqonaysa maxay daabit uga dhigeen ida اctiqad anaha sabab sabab buu ictiqaaday qaacido guud baanay sheegeenoo odhanaysa jaclu shayin sababa jaclu ma jacaluu maa laysa sababa sharca walaa qadara sababa shirkun asqaru waxaanay sababnimadiisu sharciga ku sugnaan oo malabku inuu sabab u yahay lishifaa maxay ku sugnaatay bisharc baaraasitimool inuu yahay mkfif lilaalaam maxay ku sugnaatay biaaya am bixadiid bitajriba صaxiixa soo ma marka waxaanay sababnimadiisu sharci ku sugnaan ama tajribo saxa ku sugnaan in sabab laga dhigaa waa maxay ba ihahdeen shirki asqar arrinta ayaa aada ugu celceliyay baynu hi fi kutubihi sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waay culimada qaarna maxay yihahdeen in sabab laga dhigo shayga aanay sababnimadiisu sugnaan shirki ma noqonaysa mar walba waxay shirki noqonaysaa idaa tacalaqa biha qalbuhu maca algaflati can illah so waadix ma iska fadhi jasak allah khayr marka waxaan marnaa laba nooc nooca saddexaad aye tacliiqu ashyaa jaamida laa ruqyata walaa kalaama wax ku qoran ma jiraba xukumkeedu waa maxay qasdiga qasdiga loo tacliiqinaya horta wax biqasdi esh biqasdi biqasdi ikfaaء الzina dheh ila lirafci اbalaa u dafci haddii loo tacliiqiyo tii horun bay la mid noqonaysaa biqasdi ikfaaء الzina anlaa tatacalaqa الnufuusu bishay xukunkeedu waa maxay waa jaa-is sa saxiix yaani shay in la fool xumeeyo si aan ilqabad aan u yeelan oo aana ishu ugu dhicin waayo nooca afraad alaswira atibiya sida baraarugaha oo kale maarta ah ee xasaasiyaddiiyo waxaa loo xidho ama kuwa la dhaha waxbay ka taraan romatismka kuwa xukunkooda waa maxay a muطlaqan bay culamada qaar u diideen cumuum اladilay hoosgeeyeen iyo sadan lidariica sida sheekh ibnu baas culimada qaarna ida habata la ida habata nafcuhaa bay yihahdeen bitajriba fahiya jaa-iza idaa lam yahbut nafcuhaa bitajribana xaggii horun bay gelaysa tii hore la xukum noqonaysa nooca shanaad jazaaka allah khayr haye maa culliqa limujarad الzina qurux awgeedun baa shayga loo xidhay kaasina waa jaa-is soo ma maxaa u daliila may taabici mayna sheegin iyada alaslu fi ashyaa alibaaxa baynu ihi soo ma bidaliili qowl اllahi taعaalى wاladii khalaqa lakum ma fi اlarضi jamiع iyo qul man xarama ziinaة اllahi alati akhraja lcibaadi الطayibaati min الrisq manaad kaloo muxarima waa inay ka maran tahay wax kaloo ay ku xaaraantimooda waa inaan la socon sida tashabuh biاlkufaar iyo tashabuh biالnisa iyo waxyaaba noocaas jazak اllah ayib limaada ayib tashtakuun limaada tashtakuun maxaad u cabanaysaan marka ka jawaaba dee su-aasha maad fahamtee su-aasha ya sharaxaan ugu badan iyo etoobiyun inaga soo diray xataa fariin soo idinkan fahmaya waxaad fahmaysaan in laydin sheegaa miyay fiican tahay mise idima fiicna iminka inta yidhi so fahmin soo idinkaa ka wada jawaabay iminka idinkoo badankiinu meel ku qoray ka eegahayn macna dalika anahum fahimtum kalaami khulaasat lbaabki waad fahamteen soo ma haddaan iska dul maro waaye ka warramaano intaa idiin sheegin maxaad ka garanaysaa ile intaasoo kitaab waxaa laga yaabaa akara min cishiriina kitaaban inaan anigu macluumaadkaa ka ururiyey ay kugu adkaatay inaad saasoo kale usoo ururiso lakin macalinku maruu kuu soo ururiyo khulaasadii kuu sheego weliba maan akriyeyn aqwaasha aniga halkan waxaa igu qoran aqwaashii o dhan cabdillahi bin amr xas basaa yihi saciid ibnu jubayr hebel baa wariyey caطaa aharkiisii oo dhamaystiran hebel baa waxaaso halkan igu qoray waan idin dul sooma marka in kuntum tuxibuun inaan dul sidii annaga berigii horena loogu dul jiray man tacalaqa qofka iska laalaadiya tamiimatan faqad ashraka shirki buu sameeyey oo qof kastoo wax isku xidho dee la ihahdo waa mushrik hadhow toolana dabeetana su-aal ay ka hor yimaadaan la hahdo ka waran qofku waxaanu isku xidhay hadduu e, quruxaan u xidhay ama liikhfaai ziina hadduu uxidhay ama hadduu u xidhay tusaale ahaan waxa weeyaan isdaweyn oo nafci طibiya inuu leeyahay sugnaatay maada taquul hal yanfacuka man tacalaqa tamiimata faqad ashrak goormay tamiima shirki tahay inaad fahamtaa soo ma soo daruuri maaha marka adkaysta ya mushkatadana iska daayide